miimta reebdan axkaamteeda baabkiisi weya miimku haddii uu reebamo wuxuu iska leeyahay axkaam buu isaguna iska leeyahay axkaamtaasi waa ikhfe iyo idhaar iyo idqaam weeyaan waxaad kolka aad ikhfaynaysaa cinda albaa oo waxaad idqaamahaysaa cinda almiim oo waxaad idhaarinaysaa cinda maa baqiya minhumaa wakaa miimka xukunkiisu intaas ku dhammaado inaad ikhfayso iyo inaad ifaarisi iyo inaad idqaamto idqaamkiisa waxaa iskale miim kale markuu ka daba dhaco ikhfihiisa waxaa iskale ba way isu dhawaayeen eegon waa tii la ikhfaynayay idhaarkan ayaa iskale xuruufta kale o markaad idhaarinaysa maxaad iska dhawraysaa intii aad miimka nuunka iska dhawraysa wy inaad kolkaa maaragtay aad qalqalayso wahuma fiihaa wahuma fiihaa maxaa kaloo iska dhawrahaysaa ina aad miimkii iyo fa'dii aad isku makhrij ka soo saarto oo tidhaahid wahum fiiha wahum fiiha ama nuunka aad u beddesho wahum fiiha kala saar wahum ma ku aamusiisay haddana maxaad dooranaysaa makrajkii ka'daad dooranaysaa haddana ha kala fogeynin wahum fiiha ma arkaysaa si fog wahum fiiha saasay oranaysaa ayib taana waad iska dhowrahaysaa khalaas isagoo intaa kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi walmiimu miimku in taskun haddii ay reebanto lahaa waxaa u sugnaaday axkaamu baa u sugnaaday alifaawiya walifariya walidqaamu baa u sugnaaday faakfiiqfee cindalbaaibaada cindigeeda wa fil miimi miimka dhexdiisana adqinan ku idqaam cindalbaa'ibu ikhfii ku yidhi sooma idqaamkiina muxuu ku yidhi wa fil miimi buu ku yidhi idqaamku waa fii ikhfuhuna waa cinde ogaanteeda lahaw oo wa adhiranhaa miimta idhaari cinda maa siwaahumaa waxa ka soo hadhay cindigiisa fa in ra'ayta haddaad aragtid almiima miimkii haddaad ku aragtid qabla alfaa'i faada horteed aw mise qabla waawan waw horteed ixdar ka digtoonow min alikhfaa ka digtoonow mulaaxado fara badan baan arrintan aan kaga hadalnay wuxuu sheekhu gooni ugu soo qabtay waawdiyo fa'du waa maxay ma idhaarkaa zaa'ida mee zaa'id maaha keliya muxuu jeedaa labadan xaraf waxay u dhow yihiin mim marka iyana kaa ikhtaysmin weeye meesha waa faanisama ee ma ahan idhaarkoodaa zaa'ida si dadka qaati uu qaata bay ku noqonaysa taasoo kuu sheegiba sheekhu wuxuu ku yidhi walmiimu intaskun hadday sukuunsanto lahaa axkaamun baa u sugnaaday ikhtiya idhaariya idqaan baa u sugnaaday fa akhti ikhta indalbaa'i wafilmimina adqimanku idqaam waadhiranhaa idhaari cinda maa siwaahumaa wain ra'ayta haddaad aragtay almiima qabla alfaa'i aw qabla waawin ixdaar ka digtoonow min alikhfa tii jazariyad iyo tan kaga fiican tana ka fiican ixdaar min alikhfa buu sheekhu ku yidhi leanna ikhfaa looga cabsanayaa idhaarka ziyaadi ma aan meeshu halkaa inoogu joogo wallahu aclam